kaas ruya may uriye an abi bakrin sidiq radi allahu taala canhu mayl guriya an abi bakrin sidiq radi allahu taala canhu magashayna cabdillaahi bin cusmaan bin camir bin cumar ibn kacb ibni sacd ibni taymi ibni mura ibni kacb ibni luay ibni ghalib ibn alqurashi ataymi radi allahu taala canhu may bal guriyey wa huwa abu bakar oo cabdullaahi e magaashay wa abuhu abu abi bakrin abi bakr aushay oo cثman e eh. wa umhu um abi bakr aadi صaxaabiyat way kulisho radia alahu taala anhum alkrlhadal abu bakr may ka goolay nadartu firiya ilaa agdaami lmushrikiina mushrikiinta luguyaalsho inti ke wa firi wa naxnu walhaal naxnu noonu fi lgaari godku ka dhex jarniya firi wahum mushrikiintana calaa ru'uusina madaxyaalkana korsho eyin eh, fakultu reed lah linabiy mayngaray ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo low ana axadahum axad alkufaari gaalada koosho nadarahu ahadkaas daymoodo taxta gadameyhi gadamay laxadi ahadkaas lamadiis lugaad hoosiyo hadaymood laabtarahu ahadka arage naonin arage faqaala nabiyu law may kagolay madanuka malada may haatiya ababakrin ababakar o malada may haatise malayaas bsnayn lama segmalayaas allahu alana haliثhma halisاlisnayn lamada kansedahay weye متafaq aleyh adesna متafaq way babl yaقin wa rasulka yaقintis meel dersnaay ka daliilnka mayl adisma halis adis halis an abi bakrin صdiq abu bakr kuni waha asidig run badna radia الlahu taعala canhu may balkuriyey radia الlahu taعala canhuma eero faylhaytay aw shay صahaabi wa yani cabdالlahi ah abubakar magaa shirka baray cabdلlahi cabdالlahine cabdالlahigaasoo ibn cusmaan cusmaan arishiha abi guxafilin kase abi yani cثman cثman kaasoo ibni camirin camir arishe camir kaasoo ibn cumar cmar arishe cmar kaasoo ibni kacbi kacb arishe kacb kaasoo ibni sacdin sacd arishe sacd kaasoo ibni taymin odoshe o taymiy silera odayganakadalay taym arishe taym kaasoo ibni mura mura ibni kacbin kacb arishe kacb kaasoo ibni loy loy arishe loy kaasoo ibni alibin alib arishe hal qurashiy qabiil shay quraysh lang raashay yani qabiil shay wiin quraysh lang nislay ataymiy raashay na taymi lang nislay may bal kuriye radi allahu tacaala canhu an abi bakrin wa abu bakar iwa abuhu abu abi bakrin abi bakr aw abu kuxaafa cusmaan e cusmaan bin camir iwa umuhu umu abi bakrin abi bakr aadisbu saxaabiyatun wa yogdong may hadeerena rasuulka hadeeren waana rumaayeen saxaabna maka namidan saxaabi wa radi allahu tacaala canhum yani mana walaalsadan welahay awshe iyo yani wa kay aabisi kuli saabin ley asxaabta tan yeede ku yarto mana asxaabta lang oo awshe iyo awshe iyo aadis i usuba saxaabi eedan yarin saas daraadeed ninka sheegaay maala may kagol abubakar awshe cufmaan ma ma islaameyhin bacda fatu maka muslim yani wa kay marki oo maka la furday bacdisha ka islaamay ahay qaala may kagol abubakar ahaysan nadartu fere waktigi hijradiya kusheekoy ahay marki rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo abubakar beheeno hijroodeen madine maka kuhijroodeen madine injeeden amay galeeno godko maka koonfurtiya kayaalo o iya galen godki sida ay kudhoomadeen gaalada inaan kudaba galeena haweydiyeena raadki hareheena si in socdaayeen raadki si in wadaayeen buurti korshe shiidalowkiya raadki mila ka dhamaay inta ka dhamaad inta yani waa kay galen er bikudrat illaahi tacaala laakin hoos madaymood kor surumen saanti inta ma dhaafneer meeringa kajar muhamed yogi dati o iskhilaafin hananumayleyna makajar kajar makajar bes marki os saasan dooda ilaahay ilahay kureebay yani hindhoosho hijaabay ma aragne hoos ma eedin ma ho hoos kudugu faden araga fadeen abubakar san hadi sheegay gaal abubakar may ka goolay nadartu firiye eri lay fiiriye ilaa aqdaami lmushrikiina mushrikiinta gemadiyaalsho luguyaalsho iya firi walhaal naxnu noono fi lgaari godka kadhax jarniya lugaasho kor e fiiri sidan day kor arge lairentana surinyin walhaal hum mushrikiintan calaa ru'uusina madaxyaalkan korsho surinyin marki sidan fiidiya korkaana surinyin bayla kudoodeen yani rasuulka gotikijarna ununa dilkaana liweydiha lana raadiyahay ye korkaana surinyin arageri abubakar heesa gultan merehen linabi mangare lahu linabi ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo yaabwaha low ana axadahom axad alkufaari gaalada koosholay nadara huwa axadkaa safiri taxta gadameehi gadamay lahad aadka lamisdugaas hoosi hakiidsada handug godtunka dhajan hoosada maanraari laabsarahu hatarageenaan arage a asuga law fatara gotugna ilintana surunyin hadi koosholay sada handugna arage faqaala nabiyuna umay ka goolay sala alayhi wasalam maadanu karin hoosayn iskugonia hoosa ka jiraan maadanuka malada sayhaati ya abaa bakrin abaa bakar o malada sayhaati bisnayn lama seegmalayaas allahu tacaalana thalituhuma thalithulisnayn lamada kan sadahaya uy lama qof oo ilaahishooda jarab sang malaheser mana ini dhiblingsang malahese walba ngobtuta abibakar o sar kalkan sikatan bilahi tacaala baablyaqiin yaw imanka yaqiinnimadiis oo rasuulka ilahay shika kal sugniya natus yahay ya adiska natus yahay may ka dhex jirnay baabulyaqiini watawakuli cala llahi ilahiya talisaardaay rasul rasulka sala allahu alayh wasalam ilahiya nilijar maagaana e ilahay na gargaare daska noo xijaaba waana sidya naga timana gaaladi korsurmen saasu mafilin meelaka dooden hani raadka rahay meren inta madaabno muhamadiyo saaishi inta ka jira hal fiiriyo ano kalan may amal fiiriya lin gabolkina may bahoob la fiiri bigudrati ilahi taala aaraara geedo dherowye saabka weeldatay dhubsiidi markaasa merena gaarkooda gaalada kumide muhamed inta ka jar isku dhaafa aaraaradan saabka inta saaran muhamed dhalashadiis ka horeyki erag mana maka jar inta yani bes bikudrat ilahi melila firfiriyan usu godoomen ad markidem ilahi an dhoorey mutafagun aleyh adiskana mutafag ay ataasicu oo yani wa kayka inkira iyo dhawaay abujahl leeraay meeray muhamada walka ogaa kolley meeldeer majaro dalkan deegahaer laakin menda saraabay nasixri maahayn saas taasoo kale mana yani kalku reesaaso haan kalen yani intama kajar kajar kadoode godoomen meele kagodoomen waana meele kajara ilahi dhooriy mana lanka ilahi hoob dhoori binaankan surunyalan taabadaan متafق عalyh kolka rasulka tawakulshay meeloderi btnayn alahu halisma sang malaser abubakar hasal abubakar yani walba mana deelay isku dhaafa متafق عalyh hadiskana متafق a ataasi alhadis taasi ruya mayluri an umi lmuminiin umi salama wasmuha magaashay hind bint abi umaya taleray abi umaya kuna waa magaashay xudayfata almakzumiyatu reer makzumi lnusay radia allahu taala anha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy na umay haaday ida kharaja nabiy nabagadibho min beyti beyt nabiy kuba kala yaqul nabiy nabag nikagolawahadi bismi llahi akhruj an behe bismi llahi ala magaasheeka behe tawakaltu tala saarade ala lahi tala saarade allahuma ya allahu ale ini an acuudu bika ilah adi komen gale an adila ini an dhumo komen gale o udala li dhumiyo komen gale o azila ana tarinbado komen gale o udala ana li tarinbiyo komen gale o adlima ana dulmiyo komen gale o udlama li dulmi o ajhala ana jahilnimo sameeyo komen gale o yujala alaya korkay jahilnimada ka samey xadiun hada xadiun waa saxiy saxiix rawama yuri xadiiskan abu daud atirmidi وaغayrهma غayru abi daud atirmidi abu daud tirmidi keyrkood iya wuriyen wa yani biasanida sanadyaal saxiyatin an saxiya kuriyen gaala tirmidi may kagolay xadiun hada xadiun wa xadiiskaasoo xasan darjid san saxiin o saxiin ama saxi wahada xadiiun kan lafdu abi daud abi daud lafdi shay alxadiu taasi an umi lmuminiin muminiinta adiyo mayli kuriyay umi salamatana kunyidi leray wasmuha umi salamadaas magaashana hindu hindi leraay hindidaasoo bintu abi umaya abi umaya gebertise abi umaya kuni waa magaashina xudayfata leraay hindu bintu xudayfa lewa hindu bintu xudayfata almakzumiya qabiilshana makzumi lagnisbay qabiiladi quraysh nisir badanaaysa buja qabiiladi yani abahay makzumiyana lagnisbay radia allahu taala anha may lakuriyay ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiyu nabag mayaada ida kharaja huwa nabag hadii min bayti bayt nabiy nabag gurushay kuba qaala yaqul nabiyu nabag may kagooley so mudis garaw bismi llahi sa kagoolay marki gurug laha kubaw salere adkaartanga dhaafisade bismi llahi yani ataxasan ana dhoorsade bismi llahi ana magaashee ka dhoorsade mis akruju ana behe waliga darto jarmajrutaalog an bahanis bismi llahi ataxasan ana dhoorsade bismi ana magaashee ka dhoorsade misme akruju ana behey akruju ana behey bismi ana magaashee ka behe tawakaltu tal saarde ala llahi baabu tawakl mil baabka hadisninkuafgatua tawakaltu talsaarde alalahi talsaarde allahuma ya allah aleo ini an acuudu mko megan gale acuudu anana megan gale bika ilah adi ko megan gale an adila ana ini ana dhumiyo ko megan gale o udala ana ana li dhumiyo o megiyo ko megan gale ini baado sabab linkanagado li dhumi mis an nabtayga dhum an adila ini ana dhumo ko megan gale o udala ana li dhumi o azila ana tarin bado ko megan gale o meelhunka diyo matasnasi samay o uzala li tarin biyo meelhun liihil yakoomen garay o zalla ana anilitarinbi o adlima ana ana ulmi yo koomegan garay ayri ana ulmi ana keyrka ana ulmi yo koomen garay o ulama ana an naftay bili ulmi o ajhala ana jaahilnimo sameeyo ilaah koomen gale inan lankale muslima e dhibanjeysao jaahilnimo ka samey yo ilaah koomen gale o yujhala jaahilnimo la sameeyo calaya ana korkay jaahilnimo laka samey saasa ilaah koomen gale sala rasulka markisa kumooda guruga kubahasasara jari a nadban waay saasa baanya hadis kaada hadis waay xadiska soo saxiixan saxiix sawaama yurey xadiska abu daud ahi wa tirmidi tirmidina wuri وaغayruhuma غayru abi daud o tirmidi abi daud iyo tirmidi keyrkood iya wuriyen biasanida sanadyaaliya ka wuriyen asanidaas oo saxiyatin asanid maylamijeeda rijaal rijaal oo saxiya iya ka wuriyen rijaalla maanaa maybua hadda can umi lmuminiin alaynin yaal laakin xadidka maylogya sanad abtirsade xadidka xadathana fulan وحadathana fulan وحadathana fulan وحadathana fulan an umi an umi lmuminiin umi salamata markaasa ka dhiyaas kalkun rijaalesoy oo xadiidka asalshila kuwuriyay dafaylehayan wa qaala tirmidiy imam tirmidi mer xadiun hada xadiun wa xadiidkaas oo asan darjiisan e saxiixun o saxiixun ama saxiix wa hada lafdu lafdan hada kitaabka ninkiyaala lafdu abi daawud tirmidi lafdi shay ma abi daawud lafdi shay mana alcaashir alxadiid alcaashir xadiidka tomonaad marwiyin walwuri can anas ibni malik radi allahu tacaala anhu qaal anas may kagoolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagoolay man qaala lanki kagool yani ida kharaja huwa manka markiisu bahaw min beyti beyti man manka gurishay kubahaw kagool bismi illahi tawakaltu ala llahi walaa hawla walaa quwata ila bilah kagool yugaalu lahu liman mankaas maylingara hudita walkahanuuni hadaka lahua ilahay kahanuuniy walkahanuuni wakufita walka walka walku kaafi shart sharalko kaafi waay waugiita walka dhoori watanaxa shaydaanu na dheeraday canhu camba mankaasa ku dheerade rawaama yuri adidka abu daawud watirmidi wanasaa-ina wuri waayruhum ayr madkurin an adla shay keyrkoodana wuriya waqaala tirmidi imaam tirmidi may ka golay xadiun ada xadiun wa xadiidkaas oo hasan darjidiisasan daada abu daawud abu daawud may kordhiyey fayaqulu yani ashaydaan wa fayaqulu shaydaanu shaydaan ma eray yani maynlijeede raawog yani raawi yani huwa raawog maynlijeede ashaydaan anlijeed mis yani huwa naba may lajeede ashayaan lajeed faayagul fayagul shaydaanu meray lishaydaanin aakhara shaydaanko kal may ngaray kayfa laka kayfa sabiilu laka deero intakin haadi birajulin rajulsa inderas rajulkaas oo bad hudiya huwa rajulka lahanuniyey wauqya huwa rajulka la dhoori sa inderas sabanoo kataabkan madeer korno wal dhooreysaarlshayaadinti nafti oo ayna sheegayan nalankan wal dhooray noo dhaafay raayan ana suuga malagala korno lankan noo dhaaf saasay raayan ley alcashir alxadis alcashir an anas ibn malik radi allahu taala canhu qaala anas may kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay man gaala lanki kagol yani huwa naba may nijeda ida kharaja huwa manka marki bahaw min beyti beyti man manka gurishay kubahaw gurug marki kubahaasa inaad ictisaam samayto ilahay magaashay gobsato shaydaan makoodaba kalo makoodaba kala koro reed suuba makilagala koro lilay bismillahi inaad ertooba ertoa laakin ho bismillahi erneed iskubat maha koo dabagale fasaadi saydan suug wala yaali abandiridi akasugn sug yani dhibaato badan intoodi mareeba maayaan dhigaagi abti mareebama umaati ki yani ki wede laakin hoob ad ilahay atisaam samayto marki guruga lan rabisha iskuday oo magaasha dhaaday ilahay megan gali abta bes ilam hakidoaad korolili taasa rasuulka nin sheegahay na shaydaanki margaan wal nin sheegay rasuulka nin sheegay sala allahu alayhi wasalam man gaala lankikagool yani huwa nabag mayla jeeda ilaa kharaja huwa manka marki bahaw min beyti beyti mangmanka gurishay kubawka gool bismi illaahi aakruju ana behe bismi illaahi ala magaasheeya ka behe bisme ana dhoorsade bismi illaahi ala magaasheey ka dhoorsade tawakaltu tala saarday cala llahi ilahay korshiya tala saarade walaa hawla wareegisho manin sugnaane walaa taxawula wareegisho can maasiyat illahi kureegada manin sugnaan ilaa bilahi bicismat illahi ala dhooristismaahin walaa quwata awood calaa daacati illahi la awoodaw manin sugnaan ila bilah ila bicawni ilahi lakaalmidisma salanki kagaholowa markisuba han yaraw nay bis bismi illahi tawakaltu cala allah walaa hawla walaa quwata ila bilah sileeraasda meedidanta basrid lankisada erwa yuqaalu lahu yari rasulka yuqaalu lahu liman mankaasoy maylan arey madeegaw ma maylan kagore hudita walkanunilan yaho wakufinta waana walka kaafi shaydan shartisalakoo kaafiy walka kaafi wawagita walkoo dhoori shaydan shartisalakoo dhoori salan arewa watanaxa shaydaanu shaydaanna fogaade canhu caman mankaasoy maka dhawaada kafogaade way rawa ma yuriy xadiska abu daud watirmidi wanasaa-i waayruhum untan eyrkood ya wuriyen ayrum ayrmadkurina sadidin ama ayrum ayru alaaa sadidin eyrkood ya wuriyen abu daud tirmidi nisa eyrkood waqaala tirmidiy imam tirmidi may ka goolay hada xadiiskan kan xadiisun wa xadiiskaasoo hasan dajidiis hasan e zaada abu daud abu daud may ziyaadiyey fayaqulu huwa shaydaan may kagooley a yani qaala nabiy lay nabaga sheegay sala lahu ala qaala nabiy naba may kagoole fayaqul huwa shaydaan may kagoole yani shaydaan a yani huwa nabaga shaydaan alijeeda faacil fayaqulu shaydaan maerey lishaydaanin aakhara shaydaanko kal shayaadiintis baxaysadaayeen dadka dulmiyaaya dadka yani masihumaatikumbeere kolka shayaadiinti naftiyo isla hadlahayan may layna shaydaanko may kagooley shaydaanko kal may ngare kayfa lakasan are kayfa sabiru wadanta kinhaati lakadlahanta birajulin rajul sandera sordada bag maraasmay rajul rajulkaasoo ad hudiya huwa rajulka lahanuniyey wa kufiya huwa rajulka lakaafiyey wawagiya huwa rajulka ladhori intay wadameen maraas say saraangalabes nokatababa soog malagal korno lanka lan ilahay magangaliya lan la dhoriya lan la hanuniya saarel an anasin radia allahu taala anhu kolkan tawakulalambaani markasta bismi illaahi tawakaltu ala lahi taas baabu tawakulkanagar baabki hadisi badana meel iswaafoga adogaaso yani muhim ah an anasin radi alahu taala anhu gaal anas may ka goolay kana akhawaani lama walaal wa may haadeen calaa cahdi nabi nabag zamishay ahaadeen sala allahu alayhi wasalam wa kana axaduhuma axad lakhaweyn lamadi walaalkoosho yatii seeday annabiya nabagan seeday sala allahu alayhi wasalam rasuulka kirinaayo walkubardaayo xirfad kale iyo hoolkel mahayne rasuulka len seeday walkubardaayo khadimaayo walaakharu kan kalena yaxtarifu xirfaysadaay kan kalena sunla shagaysdaayo yahay idaba biilsha hay kan laftis walaasha bongurisha hay fashaka lmuxtarifu ki xirfaysaday shagaysadaay kiya owaadi akaahu walaalshe ka dacwoy linabi naba ka dacwoy sala allahu alayhi wasalam ahay rasuul ala meera lankan kan infidhiye masaajidka layseeday meelole adlay yani kila socday walbohon gurusheya ani kor oo saaranyahay dhibyeri mana lankan shagaysaday sun fagaala nabiy naho oh may ka goole lacalaka adiiba may mudunta turzag antaada naftablaki erzaagahay bi bisababi hada rajul rasul rajulkan kan tawakulka jaro ilahay sala saarday yani adi naftaaba walalaki erzaagahay sabab shay haata yamuduntaari rasulka baaw tawakul tawakulaka jar kanusun yani shagaysadahay kolka an hooge maalahay iyaleykan kan nusun may le ilahay diintisa an kahay rasulkana jaray sala allahu alayhi wasalam hoob dulung leeronon beheey hoob kalena rasulka walkubarday taasas wey idilnka walalshe idisteede wal ku ame markaasa ki dacwooday langan shagaysuday usubahoa gabe rasul alah langan shagaysude wa kana axaduhuma yani anasi radi allahu taala anhu gaala anas may kagoolay kana akhawaani lama walaale may haadena cala cahdi nabiy cala zamani nabiy sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay zamin shay ahaaden wa kana axaduhuma axad lamad walaal koosho may haaday yatiihu axadka seeday annabiy nabagan seeday sala allahu alayh wasalam koosho nabagan seedayba walaakar kan kalena yaxtarif huwa ka kaherfaysadaay oo yani shagaysaday la yaxtarif ey yaktasib lay kasbadaay shagaysadaay lay wayatasababu sabab nagadaay ngurisheen sabab nagadaay shagaysadaay fakayfa shakaa may may dacwooyay almuxtarifu ki shagaysaday ya dacwooy akaahu aka lmuxtarifi ki shagaysadaay walalshaya linabi naba ka dacwooy sala allahu alayhi wasalam elankamashagaysadaay shagaysaday ala saasa anay korsaarya faqaala nabiy na may kagolay lacalaka adiba may mudunta turzagu anta inad laka elsaagahay bihi bisababiha bisababi akiika walaalka sabashe laka elsaagahay mudunta len oo tawakulkaskajar oo ilahay tala saaradi ya adib laka elsaagahay ba tawakul ini fadli adin karetusiyahay rawaa mayuri adidka tirmidiyo imam tirmidiya weri bisnaadin sanad ya kaweri sanadkaas oo saxiixin kolkan lanka onayo ilahay diintisan gumi barag yani wa kay ini oo yani laki sabab sheeka laka elsaagawna xadiidka tus yeelilay mana lankan hooban kaalmayso diinti ilaahay ngumay oo walbaradahayo inshaga islaanin guri kalen haysanaado biilshan gobato ada tacloogdo yani waa kay sabab shay ini irzaagdakinka furaw daliilayn xadiidka tus yahay lacalaka turzagu bi bisabab yali lacalaka may mudunta turzagu antadib laki irzaagay bi bisababi sababi rajul laki irzaagay usubaawato kulaka jare sabab shay laki irzaagay mudunta wa awama yuri xadiidka maxamed moxamed bin ciisa ya wuri yani biisnaadin saxiinga kuri weliba calaa shardi muslim muslim shardi sheek wuri wa muslim shardi shay maana shardo muslim o ngoone msme bukaari ngoone majaro shard lbukaari ama shard lmuslim hoblen rijaali oo muslim axaadiista kuuriyahay rijaalasa usuno imaamu tirmidi kuuriyo hadis yaxtarifu macnaahu yaktasibu shagayslo kasbada waay wayatasabadu sabab in isnagda n gurisha sabab nagdaayo usi shagayslo mana yaktasibu kasbada huwa rajulka yaxtarifu macnee mahay yaxtarifu macnaahu mayle wa yaktasib wa rajulka kasbade wayatasababu sabab nagden gurishen sabab nagdela bawal istiqaamati hada kan bawal istiqaamati toosnaan yenbaabey istiqaama ba bawal istiqaam yani toosnaan yenbaabey wa qaala lahu tacaala ilahay may ka golay fastaqim anta nabi llahi muhamed o toosnaaw kama sidi umirta lakin amri sidi ana king amri in toosnaa rasulka sala allahu alayh wasalam kol rasulka lalakidaabay khidaabka soode waan unin linlijeed mana oo dadka kale linlijeed yani alkhidaab yani wa kay saas wlmuraadu ligayri dadka kale lahadalhay toosnaada sin amri an toosnaada fastaim toosnaaw kama sidii sidi umirtalkin amrin toosnaaw waqaala lahu tacaala ilahay may ka goole in allaha in aladina kuwi qaaluu eren rabuna un rabadan allahu ilahay waay saka gooleen oo imaanna ku heli uma bacda dalika istagaamu toosnaadeen tatanazalu may degaasay alayhim ala ladina ladinkaas korsho almalaaikatu malaig dilaa ka degaas yani anlaa takaafu isin obsadaan obsaten aliley anlaa takaafu isin obsadaan walaa taczanu ntiran wabshiruu bishaaraysada biljanati bidukuli ljana bishaarays aladi jinadaaso kuntum haten tuucaduna silisiyobo hawaaten yani naxnu na malaaigiyale naxnu na awliyaaukum awlidin yeana fi lxayaati nololya dunya dhawayti wafi laakhirati akhiradateeb awlidingana walakum isin maylatina fiha fi ljana jinad fisamaykilatina mawakilati taystahi istiheyaso yani wa kay anfusakum naftin fadaas walakum isin aylatina fiya biljana ma walaagi alatin sadacuna yaysin weertan sheegatan wali sheegatan on weertan alatin wa nuzulan haalhaadi martagaas nuzulkaas min gafurin ala gafur ku haad gafurkaasoo raxiimin naxariisa waqala lahu taala ilahi may kagoolay ina aladina kuwi gaalo kagooleen rabuna una rabigaan allahu ilahi waa ay kagooleen uma bacda dalika markii imaanna koole ilahi rumaayen bacdishe isagaam u toosnaadeen falaa kaufun obta calayhim ala ladin ladinkaas korshoogsam ahaan walaa hum ahaan ladinkaas yacsanuna ku tirinyood murkooda ahaan ulaaika kuwaas mawsuufiintase allahu rabuna ereno istigaamala ku heli asxaabu ljanati jinad asxaabtiy meerkalan kuway diidoy hanasleey ulaaika kuwaas bes eye asxaabu ljanati jinad asxaabtiy ahaaden khalidina waan halin ku kuwaraw fiya fi ljana jinad ahdiya kuwaraw jazaan yujazowna walang abaalgude jazaan abaalgudo yalang abaalgude bima kanuu yacmaluna bicmalin bisababi camalin camalsho sabasho dhan ka waa waajinadaas keelaaya qaala lahu tacaala ilahay may goolay fastaqim anta nabi llahi muhamed toosnaaw kamaa sadi umirta lakin amari oo kalen toosnaaw yani waa kaysaday rasuulka rijari sala allahu alayhi wasalam shayabadni hudun wa akhawaatuha lahayo may iroysida iraha oo biiday eray hud iyo nayo walaanyoshe hud i walaanyoshe manaa ina aladina rabbuna muusa iyo ahi ahi fastaqim kamaa umirta tun taasu manaa toosnaaw sadi lakin toosnaaw toosnaawta toosanaanta istigaamada eed khatarang ah eh. saas daraadiya manaha fi kuli rakcatin min rakcaati salawaat alkamsa shanta salaadood rakacad kumid e eh, mayla kutuuge yani bini aadamka soo dareeraw dareeraw dhamba dan dareeraw leey xaajo dareeraw leey dalagaba de liley markasta yani fi kuli rakca idina siraat almustaqiima liley mana ilahu nihanini wadadii oo toosnaayt istiqyaamada haytay toosnaayt ilahu nihanuni walkal su-aal malkeerna salaadiladiye tana liley idina siraat almustaqiima fi kuli rakaalkdoasadaa ilahay latoga ilaah wadada toosan la ilahu ni hanuuni yani gaaluu rabuna allahu uma stagaamu wadadan wa wadadan ilahu ni hanuuniya lilh dhowtiisi khaatimadana fayla kolka istigaamad eed macna eedin dheeroan eedin guduwimu hadal gaaban fastaqim kama toosnaawt asiya macna dheerka fadhiid mana kolkan toosnaawt rasuulka leer iriha obidiyar hadalkan kame ilahay ilahadali kolkan saasu dadka dhanbo istigaama leero lili taas baabul istigaama yakadheer fastaqim toosnaaw kama sidi umirta lakin amri yani wa kay sidi lakin amri toosnaa waayo rasulka saas lilay dadka dhanga iyaal sala allahu alayhi wasalam alhadri laakin dadka dhanga saas lilay waqaala allahu taala ilahay may kagoole ina aladina kuwi gaalo kagoleen rabuna una rabigan allahu ilahay way kagoleen uma bacda dalika istagaamo toosnaadeen wadadii dariiq lmustaqiimka toosnaadeen tatanazalu may degaase dedegaase aleyhim korso may kadedegaase almalaaikatu malaaig diraya kadedegaas allaa anlaa takaafu ngobsaten aliley allaa takhaafuu takaafu ngobsaten walaa taxzanu untirten wabshiru bishaaraysada biljanati jina bishaaraysada ahay maki o dhimadaha saasi ley walba ngobsaten aliley mana ngobsaten intirten gidaalkan iyo laadan walba ngerten wartinnan kaobsaten wabshiru biljanati jina bishaaraysada horna bishaaraysin kujarkua alati jinadaaso kuntum haateen tuucaduna ti on yawlatin yabo ihaaten alati jinadaasoo kuntum isinba haaten tuucaduna kun yabo ihaaten janada lisiiyo waay yeelka bishaaraysadawa naxnu nowliyaakum awlidin yeena umurtin kutawaliyaayo yani wa kay awliy sin harir yeena wa fi lxayaati nolol addunya dhawasiye olisinhani iwa fi laakhirati aakhira dhatiya olisinhani wa walakum isin maylatina fiha fi ljana jana dhatiya maylatina ma wal kasta tastahi anfusukum nafsinba falaaso wal adwali oo nafsinba falaaso janada keelaasan wa hataa fi beeralayka aymayni sheegay beera faday misgi faday janada dhatiye marki ari rasuulka sala lahu alay slam maynin sheegay ini beerteeda hayt yani walant haysat may beer kufadaaslen isku aragoo fade ari beertayn bato isku aragoo fade mahan kirido lai bin aadam walkadega mane isla marki meelo kirididi abu isla marki afati mahan goosa lai waato hatan wal iska jar isla markiba meelan kabati goosa lai eerma yani wa kay quraish yani muhaajiriintaani ra unam ihini reer madiin madiniya reer berere anasay lay ho ing maahino una reer maka mihiniya mana dan meel jinada ki beer miskika togi una mihiniya kalkun yani reesaasu kalkun jinada hadiya walan wal fadaaso kelaas walakun isignay kilatina fiha fi ljana ma walaagiya kilatin taistahi anfusakum naftin fadaas walan wali naftin istihayto kalani hakadiya latin wa walakun isigmay latina fiha fi ljana ma walatin tadacuna ising osatano weerrisan nuzulan hal haadi martagaas nuzulkaas oo min min gafurin rabigi oo gafuurka ayeshe ku ahaadi af ahay yani wa kay afurkaas oo raxiimin hadina naarisa si naarisa naarisis badan teshe martakaas ku aadiyalatin waqala lahu tacaala ilahay may kagoolay in aladina kuwi gaalo kagooleen rabbuna yani rabbigan allahu ilaahay ilahay waay gooleen oo iman oo saalaha aho dhiiba heli uma sagaamu markaasu bacda toosnaadeeno wal al walila fari fartoonadeen walil kureeb kureebtoonadeen falaa kaofun obs alayhim ala ladina ladin kasi korshe obsam ahaan wal oo koof iyo hortiyo leh aakhira walahum mahana yaxsanuna ku murgooda mahan addunyada iyo kutabina murgooden wa ulaaika kuwaas asxaabu ljanati jinadii asaxaabtooda waay asxaabu ljana kuwaas waayer ilahi jumladu may ler jumla ismiye jumlada ismiye may faaidoyas xasri faaidoyas welib hadii mubtada abar oo ismiye tumar abar may faaidoyas xasri ulaaika kuwaas bes alayba asxaabu ljanati jinada asaabtiye khalidin halku oren fiha fi ljana jazaan yujuzawna walang abaalgude jazaan abaalgud yalang abaalgude wa bima kanuu yacmaluuna bisababi camalihim camalkooda sabab shay camala kidinta amalto saba shel waruwiya may la wuriye an abi camrin abi camr mayli kuriya kuriye ila may abi camrata abi camrata may la kuriye sufyaan ibni cabdillahi sufyaan bin cabdillahi radi allahu taala anhu ala sufyan may ka gore golsan mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi gurdheh li an alhantay fi lislam islaangratisn dheh gool goolin dheh laa asal anin sualan canhu an ilgool axadan hadkaas oo ayrakaa eyrkaan eh anan suaalan isheeg qaala nabiy naumay gole gur dheh amantu bilahi dheh orta ilahay rumay amantu rumay bilahi ilah rumay dheh eikaasiye uma stakim waay e toosnaaw istiqaamadaas arheed macna dheer ka fidid manaa istaqim markaasu bacda toosnaaw maylia saxaabigin jaliilka abi camrin kunila wa wail abi camrata kunidisdhereeleri maana may dhii korte gibirko camre leerawna dhali abi camrata leer riko camar leerawna dhali lamadublanka kuni wel an abi camrin waila mayler abi camrata magashi sufyaan bni cabdillahi sufyaan bin cabdillahi mayli kuriye radialahu taala anhu qaala sufyaan way ka goray kultan er ya rasuulallah ilahay rasuulkiisi o kul dheh anta ya rasuulalahi li ana lahantay indheh lilyajli an lahantay fi lislaami islaamka datis gowlan hadalko indheh goolkaas oo laa asalu an an suaalan canhu an ilgowli goolkaasa shee axadan ahada suaalan ahadkaas oo ayrakaada eyrka an suaalan indhaw hadal hadiinko oo lankelan warsadan laha in islaamka datis in sheego oo an kakaabtooma qaala nabiyna umay ka golay kul dheh amantu bilahi ilahi rumaayo dheh aladina gaaluu rabuna allahu tiyo gaadid baayda fasre amantu bilahi dhe ilahay rumaayo dheh uma bacda dalika red istagin toosnaa wadada toosan oo ilahay bi oo mustaqim darig ahay waana hada siraadi mustaqiman ilahay eri wadadaasay ka toosanaaw red uma staqim toosnaaw rawaama yureegaaded muslimun imaamu muslim iya weri waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abu hurayra may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may goole gaarebo dhaxdhaxaadiya acmaala dhaxdhaxaadka wela wasajiduu sawaabiya waclamuu ogaada anahu shaniye lan yanjua axadun axadan badbaadan axadkaasoo minkum isinsiin kumida an kabedbaadan bicamali bisababi camali camali laad axadkaas camal shay sawishan kabedbaadan ogaada qaalo saasumeeren walaa anta an idon hata camalka ma kabedbaadaso ya rasuul allah qaala nabiy naomay kagolay walaa ana an idon hata ilaa an yatagamada hadi galeeyo ni an igaleey allahu taala ilahay biraxmatin naxariis igaleeysadma raxmadaas oo minhu min allahi ilahi shikwaad wafadlin wabifadlin fadlah di ilahay galaysad maayo hawa ma yura hadiskana muslimun walmuqaarabatu macnaahu maybuwa algasdu dhaxdhaxaad aladi gasdigaas laa guluwa hadgudub fihi fi lgasdi gasdiga dhaadis yani hadgudub haan walaa taksira goobadfalnan haan yani cibaadada oo oo ad hadgudubka sameeyason ma eh cibaado oo ad meerinka hoosaysa deersiyaasona ma eh dhaxdhaxaad cibaadadka walaalen وasadaad macnah alistiqaama baabka melnkaafgamel waay istiqaama toosanaan waay walisaaba toosiba waay wayatagamadani macnah yulbisu gundiyaw huwa ala ni anin gundiyaw wayastur huwa an asraw ni an bifraxmatin wafadlin i astur maahin saas an abi hurayrata radi allahu taala an qala abu hurayra may ka gore gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gore gaaribu dhaxdhaxaadiya acmaala dhaxdhaxaadka weela oo laylan wanahaaran hamin kasta salaatuleyla tukaday mahundiraw jee kasta soomanaade yani tanyeede mayba guluwanagdaas manaa dhaxdhahaadiyaw maalintoona soon sune sooma maalintoona afura salaatuleilka wala qaar haminka qaar hundura qaarna yani waa kay salaatuleyl tukada dhaxdhaxaadkas kiskistaasay hadhowt ilaahay sinkagalan gobday mer sinkadersiyey laakin daa'iman cibaado lay wade hoob adeerto hadhowti ku caajisto kunoogdodiko cibaadadi dhan kutabta mana taasa la diiday dhaxdhaxaadkooda le daaribuu dhexdhexaadiya oo acmaalo dhexdhexaadka weela kuluw oo xadgudub enan weelen oo gaabiyo oo cibaadadii kugaabiyasan meelin kahoosaytinan weelena dhexdhexaadka weela wasajiduu sawaabiya acmaalo sawaabiya toosiya waclamuu ogaada waa wari rasuulka sala allahu alay salam annahu shaniye lan yanjua axadun axad inbadbaadaan ahad kaasoo minkum isinsin kumida inbadbaadaan ogaada bicamalihi bisababi camali camali lahad ahad kaas camal shay sabab shay inkabadbaadaan ogaada qaalu asaabta mereen walaa anta adidon hata amalka makabadbaadaso ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi hata adidon amalka makabadbaadaso qaala nabiyu sala allahu alay wasalam ilahay rasuulki may ka goole walaa ana anidon hata amalkay makabadbaadaaw ilaa an yatagamada hadii galaysado niya ana galaysado allahu tacaala ilaahay gal oo kale ingeliyo biraxmatin naxariis igalaysad ma sidii seebta galshal ingeliyaay raxmad ilahay saas ingeli maahin ilaa an yatagamada la galaysado niyan allahu taala igalaysad biraxmatin naariis igalaysad ma raxmadaaso minhu min allah ilahi shegwaad wafadlin wa bifadlin fadli igalaysad maahin rawaamay wuriy xadiiska muslimun imaamu muslim ya wuri walmuqaarabatu macnaahu algasdu gasad wa algasdu dhaxdhaxaado ay tawasudu gasdiga nafsiya tawasud aljid waqaaribu tasala fasra i wasadidu walmuqaarabatu muqaaraba macnaahu algasdu dhaxdhaxaado aladi gasdo oo quluwa xadgudub fi fi lgasdi dhaxad axad kusiga oo cibaadada gudublanka samay walaa ta walaa taksira gaabiyownang haan goobod falawnang haan cibaada lanka goobod fane wasishe salaada kubiyo mabunta kutoy mabunsoontoy lang arne ya dhahdhahaadna walaa taksira goobod falnang haan waay wasadaadu sadaad macnaahu may wa alistigaamatu toosnaango wasadidu toosiya sawaabiya sawaabiya toosiya mana ay alistigaamatu toosnaango ay walasaaba toosiibo oo sada xagga waafaqsan asiiba ay wasadidu sawaabiya o acmaalo sawaabiya toosiya o meelo oo shareecada ogolna kuweda amaal amaal on yani shareecada ogola ah, rasuulka cibaado islaahi taas kuweda alistigaamatu wasadaadu macnaahu alistigaamatu toosnaan waayo walisaabatu asiiba agasiiba wayatagamadani macnaahu yulbisa yulbisu huwa allah yani ingundio niyan ingundi biraxmatin minhu wafadlin ingundi wa wayasturu huwa ala asturo niyan yasturu mana macneed waay qaala lculamaau culimadu may kagoolena macna alistiqaamati istiqaama ang lajeedadiye maybua luzumu daacati illahi tacaala ilahay daacadisi laazimo marna lankutabne daacad ilahay lilaazim qaalo culamada maereena wahiya istiqaamada lafdo gaaban min jawaamic lkalimi min alkalimi kalimiyaala ya kumida kalimtaaso aljawaamici waljamciyaaya oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam axaadiis may kahadlahay jawaamic lkalim iya kahadlahay hadalko gaaban oo macno dheer nakafidhi iyo jawaamic lkalim lere kalimyaalo wal jamciyaayan istaqimtaas hadal gaabon uma staqim laylen hada waana may kafidhiide macno dheera kafidhi ilahay daacadiis ad laazimto wal ilahay koreebin ad kureebtoonto toosnaa o dhab lakohelo wadadii toosnaas katoosnaaso qaala alculamaau macna listigaamati istigaamada ujeedidi may beerehna luzumu daacati illahi tacaala ilahay daacadiis la laazimo o daacad ilahay sitoos la laazim a oo marna daacad ilahay lankubana la laazim qaalo culamada meerena wahya istigaamada min jawaamic lkalimi min alkalimi kalimyaaliya kumidata min ilaafat lmushabahi yani min ilaafat yani mawsufi min ilaafati sifati limawsufi tilarayo min jawaamic lkalimi min alkalimi kalimyaala ya kumidata istigaamada kalimtaasoo aljawaamici waljamciyaya wahiya istigaamada nidaam lumuuri umuurta la nidaami waayo watawfiiqu tawfiiqdana bilahi ilahiy isku leeha oo i oo agaliswaafajiyon ilahay isku le mana fasirkaya bigebgabaaya wahiya yani istigaamada nidaam lumuuri umuurta lanadaamiyo latoosi waayo wabilahi tawfiq watawfiqu bilahi waafajiyin ilahay isku le baabun hadakan baabun fi tafakuri fikirooyan baabey fi cadimi makhluuqaat illahi tacaala ilahay wali khalqi wiinantiyona lakafikir wa fanaa dunya wa fi fanaa dunya addunyo tawawsha lakafikir وaahwaal اaakhirati وafi ahwaal اaakhira aakhira shidiyaalshana laka fikir wasaa'iri umuurihima umuur dunya واlaakhira addunyiyo aakhira aramiyaalsho dhamaanti o laka fikiryen baabey wataqsir yani nafsi nafsaha gaabiyowkeediyen baabey aslon fi taksir nafsi nafsa la yani lahay la gaabiyo cala listiqaamati laka yani laka gaabi ya maya wataksir nafsi nafsaha gudubshena laka fikir iwa tahdiibiha wafi tahdiibiha tahdiibi nafsi nafta saafagareeyashana kafikriyen baabay iwa camliha camli nafsi naftuhum baarowkeed alal istigaama markadem istigaama lakum baaraw baabun hadakan baabun fi tafakuri fikiryen baabay fi cadiimi makluuqaat illahi tacaala ilahay makluuqaatkay winantiona dakafikir kalbig ilahay siin abuur samadin ilahay siin teegi biayri amadin talawnaha samadi oo tiirna argaw injar sadialay haadaas lamba isla isku bahayo kukel dhaladaayo isla isku dhamaadayo bahayo saasada la inteeganta dhulkan sudan firaasinyi gololsadan eye yani lakafikir makhluuqaadka ilahay wali adargaas walin argaan i wa fanaa dunya faslun fi tafakuri fikiryen baabay fi fanaa dunya addunye tabaosha lakafikir addunye ni tabaas lakafikir may weli ini addunye tabaasa macruuf ki ada kooyarahay bahi kokokokwiinay bahi ki ada dhali bahi adina dareerta manaha addunye ni tabaas kafikir ahwaali aakhirati babon fi tafakuri fikir yen baabey fi ahwaali aakhirati aakhira shidiyaalshe lakafikir aakhire wal alwali shide dhatiyayaal lakafikir on baabey silinkufokodla wasaa'iri umuurihima babon fi tafakuri fikir yen baabey fi saairi umuurihima umuur dunya walaakhira addunya iyo aakhira aramiyaalsho aramiyaalkaas damaantiyo lakafikir yen baabey wa taksiiri nafsi babon fi tafakuri fikir yen baabey fi taksir nafsi nafta goobod falsheeda kafikir naftatida ini goobod falahayto alihi halgi cibaadadii kufadaayay calamadii iskufadaayay shukrigii iskufadaay ngududahayne edn goobod falahay kafikirka mana baabun fi tafakuri fikiryan baabey fi taksir nafsi naftatida goobod falsheeda kafikir nafta goobod falahayto daacadi likufadaay ilahay calamadii oo wiinay ilahay liwiinay lafadaay inwiinayahayne shukrigi ilahay langudud lafadaay ingududahayne cibaadadii lafadii sifelin ingududahayne kafikirka nafta goobod watadiib yared markeed kafikirta nafta inigo salaat ogaas saafa garayto walalwali humaatee kureegto hada saafa garayt hadhowti hoob hatirtirto dunubti kutirtir reeg wadada faylakaasiid reeg baabon fi tafakuri fikiryen baabay fi tahdiibiha tahdiibi nafsi nafta saafa garayawshe lakafikir i nafta nadiifi faday un saafa garay fad wa xamliha baabon fi tafakuri fikiryen baabay fi xamliha xamli nafsi nafta hun baarowshe lakafikir inta lakumbaare oob lah nadiifi cala listiqaamati lakumbaare toosnaan lakumbaar intaasoo yambaabe qaala qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay kurdhe nabiy llahi maxamedo inama inkalmahane acidu ana ana wacdiye kum isinsan wacdiye dado biwaaxidatin bikaslatin waaxida kaslahninto yasinka wacdiye an taqumu ini gumtaan waay lilahi ilahi ngumtaan matnaa haletin lamlama ilahi ngumtaan wafuraada haletin gelegele markii gumtaan uma bacda dalika red tatafakaru fikirtan red ilahay cadamidis kafikirtan red ilahay halgada si maamulahay ada nafsatida si king aburay king maamulahay fikirtan baani red hadhowti yani odoomo odoomadta yani ilahay shuglishay reedaas daacadi ilahay singudalahay waqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay ina fi khalqi samaawaati samaawaadka abuurawkooda iya kasugnaadi walardi wa fi khalqi lardi arada abuurawsha iya kasugnaadeen waiktilaafi leyli aminka iskhilaafshay wanahaari maalinta iskhilaafkooda iya kasugnaade laayaatin aayaad iya kasugnaade liulil albaabi liasxaabi lcogoli caqliyaala asxaabtood iyo aayaadan kasugnaade welib wal tilmaami hanyo e han ulul albaabte aladina kuwii ye yani wa kay yani aayaadan kasugnaade yadkuruna husaayan daa'ima allaha tacaala ilaahay husaama husaaya dirig ilaahay meelmakagayidin waa ko daa'iman wa qiyaaman gaayimin ahaalin kusurugni ilahay usaaya wagucuudan gaacidin ahaalin kuufidin ilahay usaaya wacalaa junubihim wamudajiciin ahaalin ku jiifon ilahay usaaya calaa junuubihim dinyaalkooda ka jiif in usaayan wa ilaahay fikrid ilahay meelmakagaydin daa'iman mana dareerka ilaahay usaas jiifka ilaahay usaas socdaas ilaahay usaas wala kale meela kagaydin salaado meela ka tus soonka meela lakihiri xajka meela lakihiri laakin fikrid ilahay meelmakiri daa'iman wa qiyaaman wagucuuda wacalaa junubin wayatafakaruuna weliba sii fikiraayaa fi kalqi samaawaati samaawaatki abuuristooda kafikiraayaa sanadinsi ilahay aburi kafikiraayaa alihi aburi arku dangoy walarli wafi kalqi larli arad abuurisiya kafikiraayaa yaquluna hadina kagoolayan rabbana ya rabbana rabano maa khalagta ma abuurna haadakan ma abuurna sanadin iyo dhulkun sadan filaashan sanadin sadan bileerin ma abuurna ilaah baadilan baadil ma abuurna kagoolayan subxaanaka ilaahu dahir sinaantaadi fakidoorna una noo dhoor cadaab naari naar cadaabsha ilaahu noo dhoor alayat ayaadka oran wede waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay fala afalaa yanduruna maayo mafidiyaayana ila libili geelo mafidiyaayana kayfa sidi khuligat hiya ibilo lang abuuri wa ila samaai samadin suman deyaayana mafidiyaayana nadra tafakurin wa fiiro oo fikir le mafidiyaayana kayfa sidi ruficat hiya samadin lang korweeli wa ila jibaali buuro mafidiyaayana kayfa sri usibad hiya jibaalo lang ogay dulka lang gotomi wa ila lardi arada mafidiyayana kayfa sri sudixad hiya arada lang fidashe lang fidi fadakir waani nabiy llahi maxamedo inama inkalmaane antad koley mudakirunki waaniya wata waqaala lahu tacaala ilahi may ka gole falam yasiru masoodaayana fi lardi arada dhahdiya makasodaayana horhid fayanduru fidiya walaayatu aayaat aayaatkaas oo alwaaridaatu fi lbaabi baabu tafakur orore kasiiratun hani badan waay ahe aayaadkan lay kalkun kadaabsada sheekh ama xadis wali ha hormari lenin ishaarah alkayisu man dana nafsahu fikirki wa qaala lahu taala ilahi may kagolay gurdhe nabi lahi muhamed inama inkalmaane acidu ana wacdiya kumisinsan wacdiya biwaaxidatin halintoyasin kawacdiya antagomugumtan waay anta tafsiri oo kale yani waa kentagomugumtan waay antagomu nasbo walba nasbihay antagomu ini gumtan waay lilahi ilahi ngumtan matnaa haal etin ku lama lama e eh, ngumtan wa haal etin kele uma bacda dalika marki gumtan badisheeta tafakar fikirtan wa oo tafakur samaysano ilahay masnuucaadkaysan fifiridano kafikirtan oo sanaacadun tan ayni ilahay الله waahiday waqal lahu taala ilahay may kagola ina fi khalqi samaawaati samaawaatki abuuristeed iya kasugnaadeen wlardi wa fi khalqi lardi arad abuurawsha iya kasugnaadeen waiktilaafi layli wafi ikhtilaafi layli leilka iskhilaaf shay wanahaari maalinta iskhilaafaya aminka nay koyaw geekin nay koyaw korka ilintasrin marahayan iya kasugnaadeen laayaatin aayaat iya kasugnaadeen dalaail iya kasugnaadeen wa calaa qudrat illaahi tacaala wa waxdaniyatihi tusiyaaya ilahay awoodis ini kaamil ata waaxidnimadiis ilahay shareediis ay aayaad tusiyaaya kasugnaadeen wa ay liulil albaabi liasxaabi lcogole caqliyaala asxaabtood haan caglada leh ye yani yani aayaatan kasugnaadeen oo ilahay waaxidnimadiis kadaliilsadaayan wa aladina kuwi asxaablcugul iya tilmaamay aladina kuwi wa han one asxaablcugulkamaybua aladina haniwo yadkuruna husaayan daaiman allaha taala ilahay husaaya qiyaman hali inkuu istaagan qiyaman daaimin hali inkusurun ilahay husaaya wagucuudan qaacidiina hali inkuu fidhi ilahay husaaya wacalaa junubihim wamudlajiciina hali inkuu jiif ilahay husaayan calaa junuubihim dinyaalkoodan jiifna ilahay husaaya wayatafakaruna fikraayan fi kalqi samaawaati samaawaatun todobadan e abuuristeeda kafikiraaya walardi wa fi kalqi lardi arada abuuristiyana kafikiraaya daailiina halka gooleengna fikiraaya rabana ya rabana rabahano ma khalagta adama abuurna hada shaygan sabadan idulkan mang abuurno baadilan haala kawni baadilan haali baadil ma abuur dheeraaya subxaanaka ilaahu dahilsinaantaadi fagi anta ilaahu dhoorna una noo dhoor cadaab naari naar adaabsha ilahu noo dhoor seeraaya alaayaat samim ilaayaat aayaadka dhamaystir waqaala lahu tacala ilahay may ka golay falaa yanduruna mafiriyaayana nadra tafakurin wa nadar oo fikirle mafiriyaayana ila libili geela mafiriyaayana kayfa sadeeba kuligad hiya ibili lang abuuri ilahay sin abuuray yani ibilin geelin quruxdon ilaahay siyey hagan ilaahay sii dulaayey ofka suubka yaro una goyaraylan iskudii badaayo ilaahay dulaayey maka fikiraayana salili wa ila samaai samada maka fikiraayo mafiriyaayana kayfa same baruficad hiya samada lan korweeli waa ko yani waa kay lambira un lahayne sada lan korweeli wa ila ljibaali buurta yani waa kay buuro inti kay mafiriyaayana kayfa same banusibat hiya jibaali lan oogi dulka lan qotomiye dulkan kajarta nagdagaagan anjirjiradan mafiriyaayana وailى اarضi arad inti kama firiya falaa yanduruna ilى اarضi arad inti kama firiyaana kayfa sida ba sudixadiya arad lan fila shay lan fili fadakir wani anta nabiy lahi mحamed inama inkalmaani anta mudakirunki wani asusiya yeta وaqal الlahu taala ilahi minka gora falam yasiru masocdaayana fi larضi arada dhadiya makasocdaayana cibro gaadasho badan ah aragaayana kayfa yanduru ma firiyaayana nadra tafakur alaayat aayad nimaystir واlaayaat aayaat alwaridatu fi lbaabi baab tafakuri baab tafakur ururin kadiratun ti badan wa wa min alaxaadiisi axaadiis may kumid aha alxadisu xadiis ya kumid xadiiskaaso asaabiq waa nin dhagay oo yani lihdun iyo niya li rakamsha ninka dhagi alkayisu man dana nafsahu o rasuulka eri alkayisu lanka dhugula may bu alcaaqilu may bua ban waay dana xisaabay nafsahu naftis xisaabi fikiraw lanka naftis la xisaabtamay oo fikirahay sacdo waabatabtay sanadka waabatabay sanada kin damboye bilan waabatabtay bila kin damboyte yoonkan waabatabay yoon kin damboye sacdan waabatabtay sacda kin damboy lankeeraayo naftisa e saaba kaasa caagile rasuulka oo xisaabtamay kumid ata fikirka kumid ata baabun hada kan baabun waay fi degdegooyan baabay ila alkhayraati khayriyaalan tikelin degdegaw fi degdegooyan baabay ila alkhayraati khayriyaala untikelin degdegaw waxasiman baabu xasi man of gooriyo sheeyen baabay tawajaha likayrin ilaa kayr ayrin jiyaysidi alalig baali gaabilaw lakabooriya aleyh alalkayr gaabilaw lakabooriya biljidi dadaska gaabil min ayri taradudin shaka la-aan lanki wadada fayla oo amdo soodow la arag hornanka jiraayo o yani kheer an soose darelerayo lakadiraw yan baabay lay baabun fi lmubaadarati degdego yan baabay ila alkhayraati khayriya lantigalan degdega kheer lanku gaabsadaana lan degdegaw waxasiman baabun fi xaqi man qof gooriyo sheeyan baabi tawajaha huwa manka njihaysaday likayrin ilaa kayrin khayrntika njihaysad lankaasoy lagooriya may lakagooriye cala libaali xaitikasaanudi cala libaali kaabilawna lakagooriya alayh ala lkayri khayr kaabilaw lakagooriya biljidi dadaalka kaabilawna lakagooriya eedan dadaal khayrkan eedanka dadaal ergaabil ero min gayri taradudin shak la-aan adoon taradudaan khayraka jarta khayrkan horan baagal ero baab ahi baabun fi xadfi man waf booriyo sheeyan baabay tawajaha wa manka jeesday likayrin ilaa kayrin jeesdi ala ligbaali gaabilaw lakabooriyo aleyh ala lkhayri hayr gaabilaw sha lakabooriyo biljidi dadaal inaka gaabilaw lakabooriyo min hayri taradudin taradud la-aan gaabilaw lakabooriyo qala lahu tacaala ilahay may ka golay fastahay fastabigu dhagtama alkhayraati khayraatin hormaran dhagtama fastabigu dhagtama dabaw dhagtama alkhayraati khayraatin dhagtama وaqal lahu taala ilahi minka goole wasaaricu degdega ilaa makfiratin dembi dhaafan tikeen degdega makfiradaas oo min rabbikum rabbigin heshe ku ahaat wajanatin wa ilaa janatin janan tikeen dhagsamaan degdega janadaas oo carduhaa card ljana janadiyeede bileershid asamaawaatu walardu todobada samaawood i todobada arlo bileershahaadi oo hadii todobada samaawood lisbaalgeliyo todobada arlona lisbaalgeliyo untaasoy oo janada bileershahaadi janadaas in degdega waay wa janatin wa ilaa janatin jirin degdega janadaasoo carduhaa carduljanati janadiyeede bileershed asamaawaatu todobada samaawaat waalardu ar todobada arl ahaade ucidad hiya yer yalo subxaana wataala daba diyaarsanteen ucidad hiya janadi wal diyaariyey lilmutaqiina lan diyaari ha ilahay koobsadaayan lan diyaari wa وama alaayaat وama alaxaadis axaadis falawal falxadis lawal xadisku marwiyin wal wuriyey an abi hurayrata radi allahu taala an abi hurayra yal kuri ana rasuul allahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may ka golay baadiru degdega bilacmaali acmaalo degdega acmaalo la degdega yani wa kay saaso fitanan yani qabla wujuudi fitanin fitniyaale helowkeed horteed acmaalo la degdega fitantaasoo kagidaaci leyli leelka gabalyaalshay lamid leelkaas oo almudlimi mugdi badan yusbixu rajulu rajul yee waa bariisadee muminan xaala kawni muminan haalay wayumsi huwa rajulkaas wariye gaal galbaysadee kaafiran xaala kawni kaafiran wayumsi huwa muslimki yani wahay galbaysade muminan haaley wayuslixu huwa muminki galbaysade yani waa barisade kafiran haaley yabiicu huwa lanki muminkahay may gadadey diinahu diinshe bicaralin birbir oo min adunya addunya walyar kumida ka gadade taasanti lindeerna cibaado ladegdega rasul rawa ma yuri xadiska muslim imam muslim iya weri falawal famal xadis falawal falxadis lawal an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi alayhi wasalam qaala rasulku may baadiru lidegdega bilacmaali camalyaalo soogum lidegdega acmaal asaalixaade lidegdega fitanan qabla wujuudi fitanin fitniyaale helowkeed horteed fitanan qabla wujuudi fitanin fitne helowkeed horteed fitan intilan helna acmaalo lidegdega sari rasuulka sala allahu alayhi wasalam fitantaasoo fitan manaha fitnatin fitan lakajamiy qabla wujuudi fitanin fitniyaale helowkeed horteed acmaalfayla lidegdega fitantaasoo kagidaaci leyli leelka gabalyaalshay lamid e leelkaas almudlimi mugdi badan leel mugdi badano oo mugdilaylin kubahaane lakajara oo kale eh oo si walantoosni adan kastaane aminka ogda mugdigun hoobkubad jirada mugdisi hoobkubad jirado kale mugdilon galaas o kale leran si galaas isharirlayma fitantana saas oo kale wa oo meelin kubahawlan kastaane mugde taasantiin dhiil yusbixu rajulu rajul iya waa bariisade muminan xala kawnihi muminan haal iya waa bariisade wa lana yani yani ladegdega o oo qabla wujudi fitanin wa oo acmaalo sooba ladegdega inti qabla wuquci fitanin oosna saas uga dareeli yani wa kay ha ladegdega qabla wujudi fitanin kalkun fitan taas oo ka gidaci leyl gidac maylera jamcu gidcatin gidcatin lijame gidac wa shubihatin fitanu fitanti yalishibahi bigidaci leyli lmudlim hamiin wagdi badan yalka shibahi lifardi sawaadiha fitnada mudaawantiya wa eedan dorog iwa dulmatiha mugdisheedan daron iwa cadami tabayuni salaaxi kano suubug iwa lfasaadi kano faasidke fiha filfitani lishalka sano ya yani wa kay mugdulan kaabiri wa waljamcu ishaaratun ilaa wuquciha waaxidatan bacda ukraa wala lan jamciyay fitan lan erina jamac tanga kooyaas oo kale kooyaas oo kale taasu waljamci mana yani baadiru bilacmaali acmalyaalo la degdega fitanan qabla wujudi fitanin fidniyaala helowkeed horteed fitantaas ah ah oo kagi dhacay layli leelka gabalyaasmi leelkaasoo mudlimi mugdi badan yusbixu rajul rajul ya waa barisle muminan haala kooni muminan haal eh. wayumsi huwa rajulkii galbaysade galatooba geron kaafiran haal eh. wayumsi huwa rajulkii galbaysade muminan haaliya eh, galbaysade wayusbixu huwa rajulki adina waa barisle kaafiran haal a yabiicu huwa rajulki gadaday diinahu diin rajul rajulka diinshee gadade bicaralin walyaro oo birbir aya ka gadade wa bimataacin alaabad ahay saas a bicralin bimataacin alaabad iya ka oo manaa maylalajeede addunya lay addunya birdirse oo min addunya ti dhawaytina kumide eh. min addunya ti dhawaytay addunyada hayti ama min addunya ti liidibtay addunyada hayti wal yaro birbir e kumid ah eh addunye eh. alaabiyo beesay wal saasay adinsa gargaarsa tawaama yuriyey hu xadiidka muslimun imaamu muslim yawri caralka maylka fasire mataac yalka fasire walbalka dhagadawra linjeed wali haadan beesa lehadan alaab lehadan wali haadan tawaama yuriy xadiidka muslimun athaniy alxadiid thani xadiidka lamaad marwiyo an abi sarwacta abi sirwacta yalkuri bikasri sini sirwaca almuhmalati lidibctiri wafatiha sarwaca magaashay cukbat ibni xaris radi lahu taala anhu qaala may ka goray cukba salaytu waraha anabi naba gadaalshiya tukadi sala lahu alayh wasalam bilmadinati ka tukadi alcasra salaat alcasriya tukadi fasalama anabiy nabag iyo salaa nafsaday uma qaama nabiy nabo gumi musrican haleyki degdegaa gumi fatakada nabiy nabo silaabsaday rikaaba naas dadka gooriyaalshoo silaabsadi ilaa bacdi xujari nisaai nisaai nabiy laba zawjiyaalshay qawliyaalkooda baan lakumid intilaabsadi fafasaca annaasu asaabti argagaheen min surcatihi min ajli surcatihi surcati nabiy nabag degdeg shay daraadis ilen horlaan caadadiis mahayne deeka degdego kun rasuulka degdegaha iliyaabe fakaraja nabiy nabag habaya nagadi calayhim alal asxaabi faraa huwa rasuulka ma ergay anahum ana alasaxaaba asaabtiba kad cajibu liyaabe min surcati surcati nabiy wijiso bala ku akrisade kalkun degdeg shay liyaabta nino fiiriyahayan ya rasuulka arag qaala nabiy naomay kagooley daawaya kalkun dakartu tadakartu wala ana degdegi caadaday mahada jarna liyasintilsan argahaye wala ana marki asalaamu alaykum wari horan ka hidnay bua dakartu aresul dakartu tadakartu hatawi haasoo shay an shay a haasoo sadi shaygaas oo min tibrin uldeheb ah shaygaas oo cindana agdaan ahaad fakarihtu may kahday an yaxbasa huwa shaygaas ini habiso ni an ihabiso amalaysasubn oo habis imashguli kayd fa amartu an may amray biqismatihi qismati shay shaygaas oy haqiibiyo shayyahamariwa hal haqiibiyo ereerta kalbagay faaro waa kunagdiyo rawaamayu riwaayadka albukaariy wa fi riwaayati lah lilbukaari kuntu an haadi rasul may hadlahaye yani cugba kuntu an haadi yani wa kaysa may qaala nabiy la wa fi riwaayati lah lilbukaari qaala nabiy naw may kagole kuntu an may bahaadi khalaftuki hakutabiya khaliif wal fi lbeyti guriga dhexdiisa may ka dhaafay tibran ulzihabiya ka dhaafi oo minas min asadagati zake fakarihtu reed an may kaaday an ubayi an ubayita ini an bariyo barisiyo hu atibra uldeed taas iday barida saasa kaada oo lankilantar indeer atibru macnaahu qidacu dahabin dahab gabalyaal shay waayo dahabin ama qidacu dahabin dahab gabalyaal shay waayo o filatin qidacu filatin fila oo dulka silaan kubiyey aradiya wadatiya uldeed lerawa aduufadi atani alxadis tani an abi sirwacata mayl kuriye huya mayl weri an abi sirwaca likasri sinya lafi sirwaca sintaas almuhulmalat la dhibactiray oo siin lahoosto yani lakordho lahoosto wa fatxiha fatxi sinin walafi sarwaca adkunile wa abi sarwaca abi sirwa lilerog magaashay cukbat bni caris cukbata bn alxaris mayl kuriye radialahu taala anhu qaala cukbayna kagooli salaytu tukaday waraa anabi naba gadaalsiya tukadi sala allahu alayhi wasalam bilmadina fi lmadinati madiniya katukadi al sala salaat alcasriya tukadi fasalama nabiy nabo iyo salaam nafsaday salaadi kubahy uma gama nabiy nabo isla markiiba gumi musrican haalayki degdegaw fatakadahu rasuulka tatilaabsaday rigaaba naas dadka gooryaalshoo tatilaabsadi ilaa bacdi xujari nisaai nisaai nabi nabag zawjiyaalshay kawliyaalkooda bacdantike yan tilaabsadi idooshay oo meelo karisnaayen kawlka gumide ya dadka inta tilaabsadi fafazica naasu dadkiya argagaheen asxaabti oo hadlay la tukaday rasuulka asalamu aleyh warkukay caadi bismaadigan rasuulka sala lahu alay wasalam adkaada la jidoy salaadoob la tukad bacdish adkaara rasuulka jidoy adkaartasal akriya kolki yoma kajar fafadica annaasu dadki argagahen min surcatihi min ajli surcati surcati nabi dabag degdegowkiisa daraadeed yala argagahen fakharaja huwa rasuulka bahi caleyhim ala naas dadki korsho waa kabahi gurigi hakunagada habahin koy fara'aa huwa rasuulka ma ergay anahum ana saxaabata asaabab kad acjibu liyaabay min surcatihi min ajli min surcati surcati nabiy nabag degdegowshay liyaabta yin arag qaala nabiyuna u markaas samay kagoolay dakartu tadakartu ha xasuusan yeeri shay an shaygo iyo hatawi shaygaasoo min tibrin ul deheb eh ay min dehabin deheb eh tibraga may leerahay ha ul deheb marki laleeyi dehabka oo dhulka silaan kubiyay aradiis wedado lan dhilaalina leere wali wasaaq ay e walba lan kubiyin sidii oo habkadii oo kale aduufada lingaraayo oo kale wa yani dakartu xasuusadi shay an ha min sibrin uldeheb eh haduufo kale aho uldeheb o aridis walaashigabyato sibrigaas oo cindana agdaan ahad fakaritu reed may kaaday an yaxbasa huwa shaygaas oo yani tibriga ayni xabiso an yaxbasa huwa tibrigaas ni an ixabiso ya kaadi ari mana oob usiyaalo galbigayayaasiya yani ixabisa amaali suu banaaysiyo galbigay mashhuuliya wa faamartu reed may amaray bikismati kismati sibri uldehebtiedahaiibiy halkiibiy inti waa ididin din halkiibiyaha eri reed taasa la khayrka la degdegowki ya daliilanga shaygi khayrka i wali lakinkar galo wali qiibilkar adiyo ladegdegaas rawa ma yura xadiska albukaari wafi riwaayati lah libukaari riwaaya bukaari sugnaati kuntu qaala nabiy nahu may kagolay sala allahu alayhi wasalam kuntu an may bahaaday kalabtu ki hadhaafi guriga dhadis me kukutabe kukali kukutabe sibran ulzehabiya kukutabi sibradaaso min asadakati zake zakidan iibi fadaaya idwala kukutabi fakaritu reed an kaaday an ubayita ana inan barisiyo yani wa kay hu tibragaasoy barisiye kaadi yani wa kay hu yani wa kay tibragaas ina barisiyo hiday barigalo anin dadkina nde dadkinasargalin ndersin taasa kaadi khayrki han deg degay hadi kolkun qalbigay faarog atibru macnaahu maybwa gidacu gidacu dehebin wa ama yani gidcu dehebin deheb gabal shay aw filatin gidcu filatin filo gabal shay wa sidma gabalshe maee gabalshe sibre lerew oo weliba lan dhilaalin arigisa athalit alxadis thalit xadiska sadexaad marwiyin an jaabir ibn radi allahu taala an qala jaabir may ka goray qaala rajul rajulka may ngaray linabiy naba may ngaray yawma xudin fi gazwati xudin may ngaray araeyta akbirni ya rasuul allah yaw in sheeg in kutiltu hadi an liidilo had oo gaaladan anoo ladegaalama liidil fa ayna ana ana intihaadew ana ayna ana intihaade inta seele qaala nabiy na may ka goray fi ljanati yani takunu hadase fi ljana hadasu faalgaar hajulki tuure tamaraatin timiryaala ya tuuri tamaraadkaas oo kuna tamaraatka haden fi yadi yadi rajuli rajulka galantiis kusugnaaden atuuri uma gatala rajulki dagaalimi xata kutila huwa rajulkaas ilaali kudil mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq ay kheyrin degdegowki umana qaala rajulun rajulka oli nabi nabo may sala allahu alay wasalam yawma uxudin fi gazwati uxudin uxud gazwadeed sanadkii sadaadi jirid sadur hoogdiyaa iya oo kufaar quraysh duulen abu sufyaan hingaamiya rasuulki saabtis inta kuben jabalka uxud aka kulmen binaanki uxud lamadi burood lamnasiyo kadagaalamo nagalen yani jabal rumaad iyo jabal uxud lamnasiyo kalku masjid sabki oo gaaladina safdeen muslimiintina safdeen ya rajula saabta kumid merayhin rasuul allah usaada an hooba dhimado oo shahiido anasika dhimad oo gaaladin si anadagaalama inshafa anin lilidil antaseede weri mana insheek xaqiiqada antaseede ay yani wa kay ar ayta akbirni in waram in kutiltu hadii ana lii dilo fa ina ana ilahay dartis hadii lii dilo shahiidnimaan hela inta seede ana seeri mana qaala nabiy naomay kagolay fi ljanati jina seedasal kolka xaqiigada imansho dhab e haayen yo imansho es xaqiigada jinada qiimadi og yani waa kisaas e oo walba lin sheego edin rumeya markaasa faalgaa huwa rajulki tuuray tamaraatin timiryaalo oo kuna tamaraadka haadeen fi yadi garantilka jareeno aamaha hogoysoy dagaala gala doonta lahay haan inti kuamaba nololmi walmin talaasori imraaska dhama sugami uma gaatala gaaladi ladegaalami hataa kutila ilaalkshahidku nagal hataa kutila huwa rajulka intilgudul jinadiya galiyo mana janati mal arn jinadi horan gali mutafakun caleyh araabi alhadis raabi kolkan kheer indegdegowki baaban fi ila alkhayraat waxasi man tawajaha likayrin lanka hadi kheer anjihaysaday mere hadi ana degaalamantafeedew oralanka boori maylere jinadi galaas jina galaas lanlerso roogayre korlay toogi kuwa kolkan yani saaso araabi alhadis raabi suwiya may luriya an abi hurayraa radi alahu taala canhu qaala abi hurayra may ka gola ja rajul rajulka ila nabi nawankoy faqaala rajulka mera ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o ayu sadagati sadagateba acdamu win ajra min ajrin qaala nabiy na may ka golay an tasadaga an tatasadaga inad sadagayt waay walhaal anta adina saxiihun kiifiya wet saxiihun bakila wet taksha antaad obsadaas alfakra koobsadaas wataamulu antaad iyada dinas alghina tanaadnamo walaa tumhil insugdooy xata ida balagat hiya ruuxadii deerto reer alxulquma doonka deerto hulta kasool reed lifulanin ale kadaa antaas sadageley walifulanin ale kadaa deentas antaasa ilay walhaal gad kan almaal maalkinan haaday lifulanin liwaritin waritin sugnaaday mutafaqun aley xadiskana mustafa alxulqum macnaa majra nafas nafsi neefto makaana dareershay wa walmariuna majra dacaami washaraab sharaabkiyonayo dacaamka makaana dareershay waayo an alxadis raabi marwiyon an abi hurayraa radi allahu taala anhu qaala abu hurayra may kagora ja rajul rajulka okooy ila nabiy nabagyan kooy sala allahu alayhi wasalam faqala rajul rajulka mer ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ayu sadagati sadaga teeba acdamu win ajran min ajri sadagala sadagaysadaw tan ajarsha eedan winyitew camal an camalki kan win oo amal orta sadaga badanta sadagada laakin to ajarsha eedan win tasaasuma eedan kadadaalan wal al waliba one horjar bilaaba bilaabadi horjar taasa idinka dadaala sadaka badan ta laakin tan ajarta edin wintew sari rajulki qaala nabiy naumay ka goray an tasadaka inaad sadagaytu an tasadaka an tatasadaka anta inaad waldiibtua walhaal anta adina saxihin koofiya ata injirnainifiya ata saxihin koobakilaw ata yani saxix xarisun cala lbukli wa buklo ka dadaalaso oo waldhiibo kana ogolayna waana fiya ata inaad waldhiibtu markaas nafta hoogdo walkugaado waldhiibtu taksha obsalaas alfakra hoob walaan diibtamo walabki yaraadan alka obsalaas wataamulu adiyadi dilaso alginaa walba kuusahays walaan kolka walba kadarsamay hakin badaha en adalata ini wasalaas wal diibtumano walaa tumid an sugdoy ma eemika wala habadeen habadeen habadeen angarton sugdoy xata ida balagat hiya balagat faacil samay bu aha ilaa gayri lmadkuur alamir yarjic ilaa gayri lmadkuur xata ida balagat ruuxu ruuxudi deerto reed alxuluma dhonka deert mood xaadir sakaraatkibla hadeer markaasu sugdoy walay addunya kuuso kuuso hadi walma dhiiba sugad kuu sameena seedan lagta mana labakaas korsaar kokal saar kokal korsaaran lagta walaruuriyaasanay dhonki kolka unta koyreed xataa idaa balagad hiya ruuxudi deerto alxuluma dhonki deert bulsareedka goolreed atalisu koy lifulanin hiblo wale kadaa waley dardaarme ertreed hiblowna hanan dardaarm wali fulanin kada hiblowna hanan dengey ley o <laughs> maalkeed markaas ribo naga markaasa walmataraw mana walhaal gad kaana maalkin ang haade lifulaning liwarisin ang haad o marba sakaraad hanagas maalka isku leh oba jirsma bes walma dhiibo kort ilaa sad meel maalki ka caririya ko nagade walma dhiibada kort sad kumeel meelole kimbina wadaas maalki dong cariri may walilsulusanba may iskula waris ema wal dhiibas kolku awkan walaa dhalki bano qiibi badkere markaas hatanti fursad gabto dhiibtore walhaal gad kaana lmaalo maalkin haadey lfulanin liwarisin kufal dhalan haadi sari rasulka mutafakun aleyh kayr iska braarjokila sagata infal badan malarnay saga infal badan wedi kolkan dhiib haddi wal dhiigan sugdoy salile mutafakun aleyh walxulgumu macnaahu majra nafsi neefta makaana dareerse waay mira nafta neefta kanag nagdaasu walmariu marin maylare majra dacaami dacam makaana dareershay washaraabi sharaab makaana dareershay mila dacaamki sharaabka dareersadaw iya kaas marilan kase alkhamisu alxadis alkhamis xadiidki shanaad ruya may luriyey an anas ibni malikin radi allahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam akada rasuulka gaadi sayfa seebto iya gaadi yawma uxudin fi kaswati uxudin iyo seebto koran gaadi faqala nabiy naumay kagolay man ay yaakudu gaada mini anagey hada sayfa seebtuntan ay ay gaada wari ay gaada seebtuntan ay kadegaada may gaado fabaskad wa saarti fidiyan aydiyahum gacmiyaalshoo fidiyan kulu insaanin insaan kasta minhum min alasaabi kumiden yaqulu huwa kuluka golo ana aakudu ana aakudu layn ani gaada ani qaala nabiy naumay golay saas ma e faman an yaakud gaade seef biaqi agi sayf yan seef wala kadabhirin ay ka gaada an seefka yani waa kay agshay agshay kahiri seefka agshay ay gaado shareedi ma e agshay ay ka gaade faacjam alqawm qawmki kolkum aamusen fasakatu aamusen faqaala abu dujanata abu dujana oo barishadiis yani waa kay mudun radia allahu tacaala canhu may ka golay ana aakud ani gaade hu seefka biaqi yeri seefka ani agshay ka faakada huwa abu dujaana qaaday hu asayf qaaday fafalaka dhambalay bi bisayfi hama lmushrikiina mushrikiinta madyaalshooka dhambali awamayure waadeskana muslimon wasmu abi dujan oo barashadiis yani laabuda eedan faylmay gogeesiga islaamka wa simaad binu arasha kharashata lerayo simaad binu kharasha wagawluhu axjama alqawmu qoomkia aamusan aytawaqafu joogsadeen wafalaka dhambali bi bisayfi ay shaka dhambali way hama lmushrikiina ru'uusahum ru'uusa lmushrikiina way may leya yani qaala nabiy sala lahu alayhi wasalam ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ya akada rasuulka gaadi sayfanga gaadi yawma uhudin fi gazwati uhud uhud gazwadeediya rasuulka seefta koranteegi faqaala nabiy sala lahu alayh wasalam mayra man ay yaakudu huwa man ka gaada min anige hada sayfa seeftan ayo gaade fabasadu asxaabti fidiye aydiyahum gacmiyaalshu ateegen kulu insaanin insaankaas insaankaas oo fabasadu bimacnaa maduulay wa maduu tegen aydiyahum gacmiyaalshu koranteegen ani gaade ani gaade kul insaanin insaan kasta minhu min asaxaabati kumid ah yaqul huwa kulku ol ana aud ana aud anigaad anigaada la gala nabi nomay goray faman ay yaakud gaade huwa sayfa biabli abi sayf seefta habshe ay ka gaade gorog habshe ay ka gaade wa faacjam alqom qoomki aamusen ay tawaqafu joogsaden biaqiitiya walaa kol ama habsheen kuma kol ya israani joogsaden wa faqaala abu dujana aba dujana alansaariy abu dujana ansaari hay radi allahu taala canhu yamay ka golay ana ani aud bixaqihi xaqi sayf sayfka xaq shay ani ka gaaday wari faakadahu abudujaana gaadiy asayfa gaadi fafalagahu abudujaana dhambali i bisayfa ka dhambali hama lmushrikiin mushrikiinta hortisoogenga madasho ka dhambali wa tawaama yura adkana muslimon ismu abi dujaana abi dujaana kuniyula waa magaashay simak ibnu kharashata simak ibnu kharash alansaari wa qawluhu qawl raawi raago goolshay axjama alqawmu qoomki aamusenka gooli afayslen yani tawakaf way macne tawaqafuu surumengay hafaysadeen surume wafalaga huwa abu dujaano dhambali di bisayf ey shaqa waay macneheed falaga shaqa dhambali laywa hama lmushrikiin ana ey ruusa ruusa lmushrikiin yaka dhambali asaadisu alxadisu saadis xadiiska onayo asu abu dujaano geesa uxud dadka onayo indagaalamay gaalow dhamaan wabsa diriyahay weliba yani baal baal garay baal goray oo kale meelin kusuriday talaal eray mana abu sufyaan sa i onayo gaalada markii la wareysday merena lanka oo baalgoray inkasurnaaytaha kaasa dhigna baabiyar kaas asadis alxadid sadis xadikonlihaad an zubayr bni cadiyin zubayr bin cadi mayl kuriya gaala zubayr ininka gori atayna anasana mali anas bin maligan koy insani ashakowna ilayhi la anasan sheegni ma walaali nalgaa naxnu lakulamaan min alxajaaj iblowki xajaaj arahishay kulkulamaan safaagi dhiig cabki muslimiinta dhigsho deediyahay faqaala may ka goray anas isbiro sabra may wali fainaw shaniye laa yaati mahamar alaykum korkin zamaan zaman mahmar ila ladi zamaan ladi zaman bacdahu bacda zamaan zamankaas baadishay haadila sharun shar badan minhu min azamani minhu min azamani zamanka suga shar badanaaday xataa talgo inti kulkulmaasan rabakum samictu dheegi olkun kange min nabiyikum sala allahu alayhi wasalam nabigina ku dheegi waay rawahu lcadiis albukaari wa wuriyey alcadiis saadis an zubayr bin cadiin qaala zubayr may ka gore atayna sani anas bna malik anas bin malik oo khaadim nabiy oo waayel yan sani wa waktigaas waayel hayan sani fashakownaa an sheegnay ilayhi ilaa anas anas andike ngawaanayn dacwooni maa walaagiya an sheegni nalgaa naxnu nalakulamaan min alxajaaj xajaaj bin yuusuf asafaak abkahay muslimiinta nun baabiyahay madaxgahay yani lankaas asaabta dadbadan dad badan dhamaayay hata cabdullahi bin zubayr jire yani wa kay saciid bin jubayr lanka bilaayo maa walaagiya an sheegnay ngawan nalgaa naxnu nalakulumaano min alxajaaji xajaaj shekalakulamaano ee dhibkanga langnihayo xajaaj daskahay dada dhamayahayo xajaaj faqaala anasun anas soo dadki daawayaayo oo galbishaasal mere isbir wer isku sabra walba me addunya le sabra may weli fa inahu shaniye an hadda xajaaj daskasuub yahay tokadon hatererteli fa inahu shaniye laa yaati mahmar calaykum korkin zamanu zaman mahmar ilaa hadii hamaroog waladi wazamanu ladi zaman bacdahu bacda zamani zamankaas bacdi shay haadaw ley sharun shar badan minhu min azaman zamankusugeegu shar badan zaman ala zamanki korkin hamar kan kudamboy kan kudamboy lasi sar badnaade a hataa salga nti kulkulmaasan rabakom rabin kulkulmaasan kudhimadaasan samictu hadalkan haduma gufanaka isbirula kubilaa markaas hada rafciya samictu dheegyeri hu golkan kan min nabiyikom nabigin muhamed sala allahu alayh wasalam yaa kudheegyeri walane hadi kugolaayme rasulka ha kudheegyeli hawama yura adiska albukaari asaabi alhadis saabi an abi hurairata radi allahu taala an ana allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay gaala may ka gole baadiru ladegdega bilacmaali camalyaal ladegdega sabcan qabla wujuudi sabcin todoba qabla xusuli sabcin todoba hasalawkeed horteed hal tantadiruna ma tantadiruna musagaasan ilaa fakran fakiirnimo oo munsiyan hilmaan siyaaso oo kheyrka dad hilmaan siyaasa laysugaasa aw rinan tanaadnimo oo mudkiyan dhoojiyaas oo ahi tanaadnimo dad dhoojiyaas laysugaasa aw maralan jiro oo mufsidan cagli fisaadi laysugaasa aw haraman waayelnimo oo munfidan tabiyaas munfidan tabiyaas laysugaasa aw mawtan geero oo mujhizan degdega lay sugaasan aw dajaala lay sugaasan a fa sharun fahuwa dajaal sharu gaaibin koomagun shar badan waayo yuntadaru lasuga waaw saacatu sa saacata lay sugaasan fa saacatu sacdyaa ashadu ti doran waayo amaru ti gareer badan waayo rawa ma yuriy xadiska tirmidi waqala tirmidi xadisun hada xadisun waayo xadiiskaasoo xasanun tajrisasan asaabi an abi hurayra radi allahu taala an ana rasuul sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gole bilacmaali acmaalo susuuban lidegdega amal soban degdega way yani waa kay saaso sabcan qabla xusuli sabcin todoba hasalokeed horte todoba lahaintig hasan acmaal faylila degdega hal tantadiruna halka istifaami oo suuriya yelere ma ya nafika digan hal tanta suuri ahaan istifaama lakin suuri nafyua hal tantadiruna maa tantadiruna ma sugaasan ilaa fakran fakiirnama lay sugaasan fakragaasoo munsiyan hilmaansiyaw oo kheyrkii dhomta hilmaansiyayo lay sugaasan aw hinan tanaanum oo mudriyan goojiyaas tanaanuma dad goojiyaas oo melum dadka ridaasa sugaasan aw maralan jiro oo mufsidan fisaadiyo oo hubna fisaadiyo aqlig fisaadiyo na sugaasan aw haraman waayilnimo oo m mufsidan tabiyaas manaa aqlig tabiyaw haraman dognimo oo m mufsidan tabiyaw alfandu maynaray ma muqican muqican fi lfandi wa muqican dadka ridaw haraman lay sugaasan haramkaas oo mufsidan muqican dadka ridaw fi lfandi aqli beelaw dadka ridaw wahuwa fandiga may lera alkarao daldaloobo yani wa kay awlaadnimo lagnagnagifasada yani wa kay munfidan o haraman lay sugaasan munfid mufnidan ey muuqican dadka ridaw fi lfandi agla dadka ridaw oo waayanimo lay sugaasan aw mawtan geeri lay sugaasan mawtkaas oo mujhizan degdeg eh lay sugaasan aw idajaal ama dajaal lay sugaasan sharu gaaibin fahuwa dajaal sharu gaaibin koomogonka inshar badan waay gaaibkaas oo yuntadar suga aw saacata saacdagyaamlay sugaasan fasaacatu saacdn adaha tidaron sad tidaron waay waa maruti gareer badan waay awama yura adika tirmidi waqala tirmidi xadidun hada xadidun hasan asamin alxadidu samin radi ahay marwiyin wal wariyey anhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasulka may golay yawma kaybara kaybara maalinteed meray la ucdiyana siyay oo siyay hadi raaya calankan kan siyay oo siyay rajula diibay rajulkaas oo yuxibhu rajulka jel allah alijel warasuul rasuul allahi jel rajulkaas oo yaftax lahu ilahay infurdoon ala yaday yaday rajul rajul lamisgana korto ilahay infurdoon qaala cumar cumar may kagoray radi allahu tacaala canhu ma axbabtu weri majelan eri cumar alimaarata madaxnimo majelan ilaa yawma idin maalin taasna fatasaara yani fatasaawartu degdegayhen yani waa kay lahaa lilimaarati an degdegi fatasaawartu ah yani waa kay saas waay isku korweelilay fatasaawartu ay wasabka boodi mutadalican waa isku korweeli fatasawartu sukarweli lahaa liraaya raayadii ana sukarweli adlakiniwafaylahay gal rajaa an udcaha ana ana liinweeri rajeewkeeda darteed laha liraaya linwer fadaca rasuulilahi marki dam weeri sala lahu alayhi wasalam aliya bn abi alib radia lahu taala anhu yan weeri bacda nabiy nabsi ru alayasi iyaha raayadiyasi wakala nabiy may kagor imshi socda aiyo soy walaa taltakitan desho milacsato dhinin desho nordan dareer xataa yaftax allahu ilahay kainfuraayo aleyka korka kainfuraaw fasara alayhim wasoodi shayan kadran yasira walaa wayar dareersadi uma wakafa ala surumi walam yartafid mamidaasan fataraka ala dayli soo hortisa dareeraw eedan dayaane dayli meera yani ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo calaa maada may ubaatilo kala degaalame anaasan yahudin haan eho kaybara degin may kala degaalame qaala nabiyna umay ka gore kaasi la degaalam hum alyahuuda yahudin tan la degaalam hataa yashadu kufaartan wa hum alkufaar la degaalam hataa yashadu ilaa kugaraan allah ilah ilaha kalanjar ila allahu ilahi ma وaنa محamd nawd lama hadbadiyn رasuul الlah ilah rasul shay kugiraaya faida facalو hadi falan dalika الmadkura falan kad manacو markaasoy reeben linkadiga dimaahom safka dimay dhiigood gobol shay koo reeben وaamwaalhm وakd amwaali maalsho gaadona koo reeben ila بحaقiha حaq amwaali kagaadoma وaxisaabهm yo xisaabtiyon al الlah ilahay korshay haati rawahu mslim fatasawartu huwa bsini mmala hey wasabtu goodi mutaalan alis korwela alxadis kamil anh an abi hurayr ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam qala rasulka may ka gol yawma khaybara fi gazwati khaybara sanadki todba gazwatu khaybar may ka gole rasulka la ucdiyana siyay oo siyay oo siyay hadi raaya taclamkan kan rajulan siya rajulkaas o yuxib huwa rajulka jeel allaha ilahay jeel oo rasuulullahi ang markhaati nagadahay ini rajulka siga ilahay jeel darjeedabin wa warasulah rasuulallah ila rasul shani jeel yaftaxu llahu ilahayna furu doono ala yaday yaday rajul rajulka lamisganyaa korsho ilahay furu doono khaybaran furu doono rajulkaas oo ilahay jeel rasulka jeediya calankan dhiibe rasulka oo ciidankan gaamiyow maka yani khaybaro furdow lan kastaba kolkan reed yuxib llaha warasuulahu tasa darji eedan wiin eh oo rasuulka lan markaas nagadaha ini ilahay shay jeeli rasuul shay jeeli lan kastaba ad lay sifadaasalokifa ilahay kasana maylia gaala cumaru radi allahu taala canhu cumar may ka goole ma axbabtu mujalameer alimaarata madaxnamo ilaa yawmaydin maalintaas oo rasuulka hadalkaas gooli maayn fatasaawartu didhiibidi lahaa lilimarati lahaa liraayati raayadi yandidibdiya fatasaawartu isku korweelilay fatasaawartu isku korweeli ay wasabtu gooda isku korweeli lahaa liajliha ajli raaya calankaas halkin diibo daraadiyan isku korweeli rajaa liajli rajaa an udca ana ana liinweeri rajeeyawkeeda darteed lahaa liraaya linkuwer koy cumro kaadiya daraadiya mada koron ka mana rasuulka argo ano laakin wero fadaca rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulsha were caliya bna abi alib radi alahu taala canhu ibna cami nabiy yan weri rasulka reersiy nabshay cali bin abi alib yan weri fa acda nabiy nabaga siyay hu yani alaya siya iyaahaa raayadiya si wagale nabiy nab reernay kagolay amshi socoy caliyaw socoy imshi socoy walaa taltafit anta aliya ngmiraxsato reeran deeshay xataa yaftax allahu ilahay kin kufuraayo calayka lejlika hada darta ilahay kin kufuraayo khaybara kufurdaas fasaara caliy aliya socdi shayan gadiran yasianga socdi uma wagafa caliy ala sulumi walam yaltafit huwa ala mahami asre reer mahadeyn fasaraka huwa ala gayli daa'ilan halka golaw ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo yaabuwa calaa maada may ugaatilo ana kala degaalame ana annaasa dadka kala degaalame ay kufaara gaalad may kala degaalame wala ana kufadaw oo hagalaan eraw oo kala degaalama may qaala nabiyna omay ka golay ugaahi gaatil la degaalan hum alkufaara gaalada la degaalan aayadn teke hataa yashhadu ilahy kugira an laa ilaha ila kalinjan ila lahu ilahi may وaana muحamada nabigila mahadbadina rasuul lahi ilahay rasulnimadis kugiraaya faida facalu adi falan alika ficla alika lgawla o shahaadateyn kas adi falan alika madkura lay way faida facalu adi falan alika lmadkura madkurkas falan oo tawxiidka hagalan maha kad manacu markaas fakad manacu manciyen minka dega koreeben dimaahom safka dimaahin diigooda deediyo shee وamوaal وaakd amوaal maalso animaysaton ka horeeren ila bحaqi haqi amوaal maalyalkaas xagshe maahin وaxisaabhm yani kuwaas xisaabtiyon cala llahi ilahay korshay haatira wama yuray abdadka muslim fatasaawartu huwa ficilkaasoo tasaawartu e sin ya laki siinkaasoo yani almuhmalati la dhibaactiriya laki ey wasabtu boodi mutadalican hal iskorweelaaf baw mujaahada alah